bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii toddobiy kontonaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasali allahuma calaa nabiyina maxamed bni cabdillaah khatm اأنbiyaءi wاmursalin وعalى alihi وaصxaabihi وaslma تsliima kaiira ama bعd allahuma اnfacna bima calamtana وcalimna cilma ynfacuna wazidna cilma alxamdu lilahi calى kuli xaal waxaynu maraynay aakhirkii sanadii lixaad ee taariikhda islaamka ama hijrada waa warqadihii u dirayay nebigu qolyaha nimankii gaalada ahaa iyo madaxdooda kitaabu huda ibnu cali ninka magaca la idhaahdo ayaa warqad u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam ah, oo uu kuu sheegi doono bariga sacuudiga ninkii ka talinaya inuu ahaa wawajaha calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ujaheeyey u diray salayd ibnu camr alcaamiriy saxaabigaasi u dhiibay bikitaabin qoraal ilaa hudat bni caliy ninka magacaa laydhaabu qoraalka ku socdaa nebigu ka socdaa melik ilyamaama meeshaa yamaamo la idhaahdo ayuu tegayaa meeshaasuu ka madaxyay ninkani qoraalka waxaa ku yaalay bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed rasuuli illaahi ilaa hudat bni cali salaamun calaa man itabaca alhudaa waclam waxaad miyo ogaataa anna diinii sayadhar diintaydan islaamkeen ku faanaya inay guulaysan doonto ayuu nebigu ku leeyay ninkaa waraaqda diintaydu way kor noqonoo way guulaysan doonta ila ilaahay baa ballan qaado ballanta ilaahay buu ku kalsoon yahay liyuhirahu cala diini kulli walow kariha alkaafiruun ilaa muntaha alkhufi walxaafir khufki iyo xaatirku meeshay gaadhaan khufku waxa weeyaan baabacada geelee ballaaran xaafirkuna waa qoobka fardaha iyo dameeraha iyo buquulka macnaheedu waxa weeye meel kasta oo lug lagu gaari karo ilaa muntahaa alkufi waalxaafir rakuub iyo faras meel kasta oo socod uu ku gaari karo islaamkani wuu gaari bari iyo galbeed iyo waqooyi iyo koonfur macnaheedu waxa weeye islaamku ilaa aqsa albilaad wadamada ushayu gaadhi fa aslim taslam aada nabadgeshida iska islaam haddaad nabadgelyo doonayso waajcalu laka waxaan kuu dayn maa taxta yadayka labadaada gacmood waxa ka hooseeya maa taxta yadayk waxaad gacmaha ku haysata waxaad gacmaha ku haysato milkigana imika aad ku dhololayso waan kuu dayn falamaa jaa'ahu lkitaabu markuu ninkan gaalka ahaa qoraalkii nebigu u yimi kataba fii raddihi jawaabtiisii sidan uu kusoo qoray mu aamusina wuu soo jawaabay jawaabtuna sidan ay ahayd maa axsana wa waa wanaagsan yahay ama maxaa wanaag badiyey maa tadcuu ilayhi shaydaga dadka ugu yeedhaysa wania waxaa dadka ugu yeedhaysa moxamed oo wanaagsan yihi wa ajmalahu maxaa ka qurux badan maxaa ka wanaagsan oo ka qurux badan waana ana shaacirun shaaciru qawmi qoladayda gabayaabaanu ahay wa khaiibuhum aftahanna waanu ahay walcarabu tahaabu makaani carabtuna way ka haybadaysataa meeshaan joogo fajcal lii waxa aad ii yeeshaa bacda alamr talada barhkeed attabicka aan ku raaco adigu macnaha waxa weeye nebinimada iyo dee barays kaannahu araada an yushaarikahu fi nubuwa arrinkanaad sheegatay dee anigana in igu wareeji allahu yajcalu allahu yaclamu xaytu yac allahu aclamu xaytu yajcalu risaalati wuxuu ka dhacsan yahay risaaladiisa inuu ilaahay meeshuu doonayo yeeray fajcal lii bacd alamri talada aada la socoto barhkeeda isiib nebinimada qayb isiib attabic ka aan ku raaco walamaa balaqa dalika rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam arrinkan markuu nebiga soo gaadhay qaala nebigu wuxuu ihi low sa'alanii qicatan min alard dhulka waslad yaroo kamida ah hadduu iweydiisto maa facaltu maan sameeye waxa xune dulligaa maxaa wax lagu siin baada wuu fogaaday wa baada maa yadayhi waxa gacmihiisa ku jiraana wuu abaaday isaguna wuu abaaday milkigiisuna wuu abaaday baada bimacnaa halaka wey halaka wuu halaagsamay isagu wabaada maa yaday waxa uu hayaana wuu halaagsamay isaga iyo wuxuu gacmaha ku haysto ee uu leeyahy isoo kordhiyaba wuu halaagsamay u ka dayriyeen rasuulku sala allahu alayhi wasalam falam yalbat muu sii joog-jooginba an maata inuu dhintay kolkiiba uu dhintay ninkii munsarafa arasuuli sala allahu alayhi wasalam markuu nebigu ka soo noqday min fatxi maka maka kolku ka soo noqday sanadii lixaad buu sidan u qoray dhammaadkeedii markaa sanad iyo bar kadibba u halaagsamay wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigana dhaqankiisu wuxuu ahaa yuwalli madax buu ka dhigi jiray kulla qowmin qolo kastoo qabilu lislaama islaamka aqbala kabiirahum ka u weyn ayuu madax uga dhigi jiray hadday qoladaasi iska islaamto waxba madaxdooda muu bedeli jirin mushkiladu madaxtinimada iyo maalka iyo dhulka may hayne islaamkay hay markaa dadku kolka ay qaataan diinta kuwii u talinayunbuu odhanaya iska wata ma islaamteen oo ma aqbasheen manhajkii halkii nin kasii wada oo dhaqankii un bedela ila meesha maslaxad maaha arrinta looma socdee waxaa loo socdaa mabda marka kole daynu mabdigi ilaahay doonayo isla aqbalnay dee madaxtinimadini iska wata waxaasaa laydinka doonaya waxaasaa laydinka doonaya waxaasaa laydin diidayaa nidaamkii u dhanka kale udhiga oo idinka iyo ummadda idinku xidhaniba ay isbedesho wa kaana calayhi salaatu wasalaam yuwalli waxa uu madax ka dhigi jiro wilaaye u siin jiray calaa kulli qowmin qabiluu lislaam qolo kasta oo islaamka aqbashada kabiirahumka u weynunbuu dayn jiray halkaas sanadii lixaad baa ku dhamaatay sanadii toddobaad weeye tani asanatu saabica gaswatu khaybar dhacdooyinka sanadaa ugu sii muhiimsanaa oo sidan ay usoo kala horeeyaane sanadii toddobaade hijrada waxaa ka mida khaybar khaybarna dee wuu ku kuu sheegi doonaaye boqol kilomitr meelahaase waqooyi ka xigtaa ama boqol mayl iyo madiine waqooyi ka xigtaa xarun iyo qalcado weyn bay ahayd oo yahuudda ay u ahayd oo ay ku leeyihiin goobihii difaaca iyo goobihii dhaqaalaha iyo beerihii iyo biyihii intaba way ku lahaayeen maqar iyo macqalo weyn bay u ahayd marka iskama weerarin nebigu intaasoo heshiis intay la galeen bay kaga baxeen gaaladii waqooyiga iyo tii koonfurta labadaba way soo xoojiyeen ma eegan karo abeesada halkaa jiiftaa ee suntu ay kasoo kabacayso rasuulku ma eegan karo sala allahu calayhi wasalam sidaa darteed ayaa dhib kasta ha ka gaadho iyaguna dhul qarsoon ha ku jireene wuu u badrheedhay inuu ku habsado waxaa meeshaa weeraray raggii jiriqsanayey ama iyagoo micilisanaya kasoo noqday maka ee la yidhi geli maysaan kun iyo afartii boqol ayuu yidhi warwaataa dagaal doonayseene maka laydinka soo celiye halkan halkan baa lagu ruqaansanayaa soo diyaargarooba waaya wamaqaanima kaiiratan yacadakum allahu maqaanima kaiira تأkuluunaha facajala lakum haabi waayo waxaa ku jirtay aayaddaas aayadkaasi waxay ku jiraan suuraةu الfatx waay qanimaa ilaahay idin ballan qaado midaa imika hesheen iyo midaa gaari doontaan waa tan khaybar nimankaasu i intiina madiine iska sii joogoo qoladaaskaa weeraraysa sibaa lagu weeraray waa la furtay wax kala gaadhayda gaalada ayaa dhimatay islaamka shan iyo toban wuxuu ogolaaday inay la mushaarakeeyaan qoladii xabashida tobanka sano ku maqnay toban ku dhowaad sannadood asxaabtii u qaxay xabashida ee islaamkoo daciifa ka tegey maka ee doonyaha u fuule rafaaday axmedunajaashi halkaa lasoo soo joogay xabashida kuwii ayuu yihi nimankaa busaarasadee muddada la soo jiifay unbaa loo ogol yahay dhoontan jabtay iyo khayrkan looga dhacay yuhuud inay wax ka qayb galaan kuwaasuu ku daray rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo ka qayb galay oo maaragtay ciwad looga dhigay waa jacfar ibnu abi aalib oo nabiga adeerkiyahiyo kooxdiisi iyo colaalkii la socday marka waqacadaasi siday u dhacday waynu arkay iyo nimankaasi halka ay isla joogeen iyo sidaa arrinkoodu isu bedelay waalumuuru biyadi illaahi yuqallibuhaa kayfa yashaa taariikhda caalamka iyo legdankeeda kolka eegtana arrimaha ilaahay baa iska kolba sida uu doonaabuu udhigaa dadku waxay balangaraysteen ama ay qorsheeyeen baa si dhib yar isu bedela wa fii muxaram asana saabica bishan muxaram la yidhaahdo sanadii toddobaada ah. amara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu asxaabta amar ku siiyey bitajhiid in loo tabaabulshaysto liqaswi yahuudi khaybar yahuuddii khaybar deganayd si loo weeraro aladiina kaanuu kuwaasoo ahaa acdama muhayij kiciyaha ugu weyn tahyiijku waa kicinta muhayijna waa ismigii waa kiciyihii kuwa ugu weyne soo kicinaya soo abaabulaya bay ahaayeen lilaxzaab gaashaanbuurta didda rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga ka soo horjeeda fii gaswati alkhandaq dagaalkii godka iyo gaashaanbuurta dagaalkii gaashaanbuurta nabiga ka hor yimaadeen nabiguna godka qotay cidda u horeyse kicin iyo abaabul ku samaynaysa axzaabta yuhuuddaas ah khaybar والadiina laa yazaaluuna may daynin weli kuwaas mujtahidiina inay ku dadaalaan fii muxaalafati اlacraab reermiyigay xalfi la gelayeen iyo heshiis iyo dhaar ضida rasuuli اlaahi salى اllahu alayhi wasalam inay nebi maxamed ka hor yimaadaan kolba carabta wareersane reermiyigaa ee meelaha wareegaya ee hubka sita ee u ooman rafaadka ayay heshiis la soo gelayeen kamaa qadamnaa dalika fii qisati kacba bn ashraf qisadii kacba bn ashrafna dee waataynu soo aragna waqad istanfara rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuu soo wuu soo abaabulay istinfaarku aha la baxoy lidaalika dagaalkaa wuxuu usoo abaabulay man xawlahu min alacraab reermiyigii hareerihiisa ahaa aladiina kaanuu macahu bilxudaybiya ee xudaybiya dadkii raacay dadkii xudaybiye raacay wa jaa almukhallafuuna canha kuwii xudaybiye ka hadhay ayaa nebiga u yimid ee markii hore maka lagu sii socday waa kuwii qola raacay qolana way baqdeen oo waxay dhahaan war mar haddii masaafada intaa leeg la soconayo quraysh loo gelayo in la halaagsamayo ayaanu arkayna raaci mayna haddaba kuwii berigaa haray ayaa markii la yidhi meeshan dhowe boqolka mayl jirta yuhuudda joogtaa la weerarayaa ayay waysada soo biyaysteen markaasaa waxay idhahan tan khatarteedu way yarta waanu qaban karayaa nebigu xoolo badanna way hayaa kambalkeenii wey har waa idin raacayna halkaa ila waa niman maaldoona war kuwii taa diiday baa yidhi xaggan idin raacayna wa jaa almukhallafuuna canha kuwii ka halay baa yimi liyu'dana lahu si loogu fasaxo oo ay u raacaan xaggan faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxau ihi laa takrujuu maciya aniga hay raacina ilaa raqbatan fi ljihaad in jihaad jecel mooye nin kale raacayo ama alhaniima haniimada buuli famaa acطaytukum minhaa shaya falaa ucطiikum minhaa shaya waxba idinka siin maayo haddee kii ku gelaya qarax dee wa isaga isu taalaadmi qaniimad ninkii halkaa ku hadhay maalintii hore la yidhi xudaybiya usoo bax ee yidhi maantaan xaggan u baxayaa markaa imtixaan buu sameeyey nebigu kii jihaad u socdaa wuu soo geli laakiin qaniimad heli maayo kii halkaa ka hadhay waa idin fasax buula waa idinoo raaci kartaa laakiin ninkii maalintii hore maka ka hadhay kal hore iminka xaggan hadduu tago way u banaantahoo jihaad buu u tegi karaa maalse ma leh marka wixii mumini jihaadku u tegi wixii munaafiqiina maal la-aan tegi maayo mashqacaas shaandhadaasuu ku kala aadiy ila waa siyaasi wa amara munaadiyan yunaadi bidaalik mid dhawaaqo oo sidaa ku yeedhiyana ogeysiiskaasii daabuy ogeysiisku caweeye ciddii xudaybiye ka hadhay ee xaggan u raacdaa colka ma laha qaniimad uma kharaja calayhi salaau wasalaam nebigu waa baxay bacda an wallaa cala lmadiinati sibaac ibni curfut alkifaari saxaabiga la ydhah sibaac ibnu curfatat alkhafaari magacaan ninka la ydhaahdo madiina uga dhigay kusime madiine ninkaasu kusime uga dhigay riwaayinka qaarkoodna waxa ay sheegayaan numaylat bnu cabdillaahi leyt ninka magacaa la ydhaha inuu madax uga dhigay maamul la-aan iyo fawdo kagama tegine hadday diinta tahay iyo hadday adduunyada tahayba maamulka cid buu usii cayimay nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana macahu min aswaajihi umu salama gooriyihiisana waxa raacday tii kolkii hore raacday maalintii arrinku adkaayo xudaybiya islaantii raacday umu salama ayuunba xaggana u raacday ila ogeysiisku rag iyo dumarba wuu wada gaarayahay walamaa wasala jeish lmuslimiina ilaa khaybar colkii muslimiintu kolkuu khaybar gaadhay allatii tabcudu can ilmadiinati naxwa miata miil taasoo madiine ka fog boqol mayl min ashimaali algarbi shimaal waa waa waqooyiga qarbina waa galbeedka markaa waqooyi galbeed ayay kaga beegan tahay madiino boqol mayl bay u jirtaa waa wax la odhan karo boqol iyo konton bi kilomitr marka ay halkaa gaadheen asxaabtu rafacuu aswaasahum bitakbiiri waducaa codkoodii waxay kor ugu qaadeen allahu akbar iyo duco riwaayinka qaarkood waxa ay tilmaamayaan waktigana codka kor u qaadayeen ahaa markii ay soo noqdeen iyagoo faraxsan oo guul iyo qaniimad helay riwaayadani laakiin waxaa ka yar muuqanaya markay sii socdeen iyagoo marqaan ayay allahu akbar allahu akbar ayay idhaahdeen codkii bay kor u qaadeen ducadii ay ducaysanayeen faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu waxau ihi irfaquu bianfusikum naftiina u dabciya irfaquu bianfusikum rifqi rifqigu waa nafiska naftiina u nafisiya macnaha qayladana kor u qayliyaysaan iska daaya fa inakum laa tadcuuna ma baryaysaan asama mid dhegala walaa qaa'iban mid maqan innakum tadcuuna waxaa baryaysaan samiican ilaah idin maqla qariiban idiin dhow wa huwa macakum idin weheliya alilaahay sifooyinkiisu waa kuwaas aayar iska ducays wuxuu u tilmaamay ducada umuu diidin laakiin aadaabtii ducada aadaabta ducadu waxa weeye si ay aqbalka ugu dhawaato khushuucda ugu dhawaato inaad ilaahay la xashashaqdo abqaylada iyo dhawaaqa iyo waxaa iska yarayso sidaasuu ku tacliimiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu muuqaalkaa siinayaa haddaba meesha la weerarayaa maaha meel bannaan laakiin waa meel u baahan hubkan iminka laydhaa hobiyaha madaafiicdaasoo sii jeed iyo soo jeed ama xagga salo laga duqeeyo noocaa mooyaane aan si caadiyaba meesha lagu galay niman arinsaday ayaa meesha ku jira wa kaanat waxay ahayd xusuunu khaybar alaaa qalcadaha yuhuudda ee khaybar waxay ahayd saddex qalcadood iminkaba way way booqdaan mararka qaarkood oo way soo eegaan meelaha awowyaashood ku jiri jireen munfasilan bacduhaa can bacd saddexda qalcadood way kala go-naayeen infisaal mid halkaa ku taala mid halkan ku taalla mid halkan ku taala si haddii mid loo qabsado kuwa kale ay uxanibnaadaan saddexdii qalcadood ayaa mid waliba sii qaybsamaysa mid saddex u qaybsanta iyo mid laba u qaybsantaba laba qalcadood waa min saddex qalcadood qalcadina waa laba qalcadood marka sideedaa qalcadood bay saddexdan qalcadood usii qaybsan yihin waa dhul ku yaala xaraarta daayeerka oo kale qaarkoodna underground bay ku jiraan wax sii kala dambeeya wey meelar buuran dhaadheer oo dhanna aan laga soo fuuli karayno ciddii dhagax lagu soo shalwinayo oo halkaa laga soo tooganayo saddexdii qalcadood buu magacooda kuu sheegay caanka ku ahaayeen wahiya xusuunu nabaah xusuunu shaq xusuunu lkatiira saddexdaa magac bay kala lahaayeen annataah ashiq alkaiiba meelaha qaarkoodna alkaiiba baa horeysa ah, walulaa alaat ta hore saddex usii qaybsamaysa qalcatu nataah xisnu naacim xisnu shacbi xisnu qalla saddexdaa ayay ta hore ka koobanta wahaaniyatu qalcadan labaada shiqi la leeyahy waa xismaani iyadana laba qalcadood wey xisnu ubayin wa xisnu lbariy wahaalisatu qalcadda saddexaada kusayba iyana waa alaaatu xusuus saddex faraar bay sii leedaho la geli karo magacyaashooduna ay kala yihiin xisnu lqamuus xisnu lwatiix xisnu sulaalim marka laba waa min saddex nitaa iyo kusayba shiqiguna waa laba sideeda qalcadood bay usii qaybsamayaan saddexdan sideedabana waxaa ku jira colkoodii dagaalamayey maatidoodii xoolahoodii noolaa beerahoodii kaydkii waxaasaa ku wada jira muddo dheer bay ugu talagaleen fabada-a calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu ku bilaabay bixusuuni nataah meesha magacaa laydhaha qalcadaheeda wacaskara almuslimuuna muslimiintu waxay isku urursadeen sharqiyahaa geesteeda bari baciidan can mada nabl shiishkay ka durkeen baciidan meel ka durugsan can mada annabl leebku halka uu gaadhayo ayay ka yar dib uga yara fadhiisteen ila wa iyagu ay arkayaan wa camar calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amray amar buu asxaabta siiye wuxuu faray an yaqaca an yuqdaca nakluhum in la jarjaro geetimireedkooda liyurhibahum si uu cabsi geliyo xataa yuslimuu ilaa ay isdiidaan amba ay islaamaan aa dhirtan ka sokaysee geetimireedka a gudin u qaatayo faasho qawda ka saara marka ay xadiidkiiyo qorigu isku dhacaanay meesha kayntii oo lasoo mariyay ay arkaan bal inay argagaxaan faqadaca almuslimuuna waxay muslimiintu jareen naxwa arbaci mi-ati nakla afar boqol oo geed timireeda oo eriyadii kaymahan ku xeernaay oo dhan ayaa ilaa waa kun iyo dhowr boqole eh, dee labadii ninba geed bay qabsadeen markaasaa eriyadii lasoo xagaafay ila haddii islaamku u hadho geedku iska soo biqliya u iska soo cagaari doonaa waa istraatiijiyada dagaalkay ka mid tahay mooralka dilka cadowga iyo in dareenkiisa la naafeeyo dadku ila dareen buu ku dagaalamaa walamaa ra'aa calayhi asalaatu wasalaam markuu nebiga arkay tasmiim alyahuudi cala alxarb inay ku adkaysteen dagaal tasmiim waa inay ku dh way u dhagooleeyeen inay ku adkaysteen xarb iyo dagaal nahaa can ilqadc goyntiibuu ka nahayay asxaabta wuxuu iska daaya gaari ku dhacdo may soo dhaqaaqina halkii bay ka haystaan weliya iska daaya dhirta uma ibtadaa alqitaal dagaal buu ku bilaabay iyo weerar maca xisni naacin xisnu naacin waa qalcaddii u horeysay nabah saddexdeedii qalcadood mid ka mida ah. bilmuraama bal hala toogta buu ninba ninkuu ka shiish wanaagsanya meesha laga shiisho wa kaana liwaau lmuslimiina biyadi axadi lmuhaajiriin calanka muslimiinta waxaa gacanta ku hayay qolyihii reer maka ee muhaajiriinta la odhan jira mid ka mid a ah ayaa calawalow ah oo calanka u sida falam yastac fii dalika alyawmi shay maalintaa waxba muu samayn waxba muu horumar xagga dagaalka ah maalintaa lagama samayn u horreysay wa fiihi maata maxmuud ibnu maslama akuu mxamed ibn maslama maxamuud ibnu maslama saxaabiga la idhahdaa shahiiday oo uxud iyo khandaq iyo xudaybiya iyo khaybar intaba ka qayb qaatay khaybar buu ku shahiiday maxamed ibnu maslama oo caal ahaa oo aynu soo marnay qolyihii ikhtiyaal ku sameynaya dilaya yahuuddii la ikhtiyaalaye ayaynu ninkaa walaalkiibu ahaa wasaara calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu noqday yaqduu kulla yawmin maalin walba nimankaasuu ku kallahaa maca bacdi iljeish isagoo colka koox la socda bilmunaawasha munaawashadu waa tuurtuur iyo tacshiirado bal wixii iyaga kasoo baxa meesha in la dilo in meesha maaragtay la arbusho in wixii la toogan karo halka dee munaawashada ah tacshiiradun baa halkaa la isku waday markaa isagaa kaxaysanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam kolba kooxuu kaxaystaa kolkaasuna waa nimankan meesha ku jiraa bal kolba dhan lagaga yimaada isagaaba hogaaminaya wa yukalif <clears throat> cala alcaskar ciidankana wuxuu kaga tagaa axad almuslimiin muslimiinta mid kamida buu horjooga si ahaw maanta halkanaan gelayaa xataa idaa kaanuu fi laylati saadis habeenkii lixaad markay marayaan intaasoo maalmoodna tuuryadaasi socoto dafara xaarisuljeish heegankii ninkii lahaa jeeshkan muslimiinta ninkii xaariska u ahaa ee sahanka hore sahanka hore ninkii ku jiray ayaa wuxuu wahuwa cumar ibnu khaaab cumar ibnu khaaab oo heeganka hore u lahaa ayaa wuxuu dhab siiyey biyahuudiyin mid yahuudiya ah, khaarijin soo baxay fii jawfi leyl habeenka bartankiisa mid baa show hay waayo taw buu soo yidhi oo qalcadiibuu ka soo baxay isagoo dabadda ordaya ayuu cumar dhab siiyey fa ataa bihi rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu u keenay cumar walamaa adraka arajulu arrucb markii uu ninkii argagax ku dhacay adraka rajula rucbu markuu ninkii rucbi baa ku dhacay iyo argagax ninkii lasoo qabtay qaala ninkiibaa waxa uu yidhi in ammantumunii haddii aniya imagan gelisaan haddaa nabadgelisaan oo dilka iga daysaan adullukum waxaan idin tusi doonaa calaa amrin fiihi najaaxukum arrin aad ku guulaysan kartaan aan wax kala iibsanab alakdu walcadaa qaar aniguna waxbaan idsiin doonaa idinkuna wax siiya anigu naftaydaa maanta igu darana yahuudi iguma darne hidaaya anna aan idinku meeshan idinku adkaatay l wiigga dul yuururteen madkhalkeed halka laga galo maba intay u baahnaayeen faqaaluu waxay idhahdeen dul lanaa ma faqad amannaak waanu ku magan gelinayna anaa ku saxeexay buu nebigu lagu dili maayo horkac laakiin ciidan faqaala wuxu uhi ina ahla haada alxisn dadka qalcadan ku jiraa halkan ku jiraa buuli adrakahum almalaalu watacab tacab iyo malal baa ku dhacay almalaalu watacab malalku waa cajsiga tacabkuna waa daam war dadkani buuri way waxaa maaragtay way jabeen waqad tarakat waqad taraktuhum waxaanaan ka tegey buuhi yabcasuuna iyagoo meesha ka soo guraya biawlaadihim caruurtooda ilaa xisni shaq xisnu shaq qalcadda iyaga ku xig ayaa xagga caruurta iyo dumarka ayay meesha ka gurayeenoo xaggaa xigtee dhexe ayay u gurayeen oo nafsi baa qabato waxay dhahan maatida xaggaa labaadaan aan u wareejina wasayakhrujuuna liqitaalikum qadan aroortay dagaalkiina usoo baxaya nimankii adaalimka ka imi maatidiiba iska gureen markaa iyaguna ku jiri maayaan dabadday usoo baxaya faidaa futixa calaykum haada xisn adan aroorta marka qalcaddaa ilaahay uu idiin furo kolkay kasoo soo dareeraan way idinka adkaan doontaane fa inii adullukum waxaan idin tusinaya calaa beytin fiihi guri ku dhex jira qalcadda ah fiihi manjaniiq udubaabaat waxa gurigaa ka kasoo baxeen ku jira manjariiq madaafiic iyo dubaabaat waa madaafiicu oo markaa manjariiquna waxa weeyaan bahal weyn oo sidii dee waa waraf ul ahun oo intoo laan dheer ama bir dheer kor loo taago oo ciiraysa ayaa afkeedana kafad weyn baa lagu xidhaya marka kafadaasaa lagu gurayaa dhagaxaan ama dab dhamac daba baa lagu ridaya oo dee berigaa bambadii qarxayse marka afkana waxaa kaga xidhan kafaddaa weyn iyo xadhig xadhiggaasay toban nin dib usoo qabanaya wixiina dee waa wax la qiyaasoo la isku saameelay marka dib marka loo soo celiyo soo cir ayaa la sii daynaya marka xoogaha boqolaal tallaabo ah ayay meeshii la doonayay ku habsiinaysa haday dhagax ahayd iyo haddii ay balaayo kaloo la saaray ahayd marka matcii meeluhu kasoo soo tadawuray matcu ayay ahayd dubaabaadkuna way ka sii yar miisaan roonaayeenoo wax iyagana wax ka dhacayaan bay ahayd sida wixii dhagaxa la gelinaya la qarxinaya oo kale afka weynaa oo iyagana had iyo jeer qeybtan la mari waayey wax lagu dhufanayaa unbu ahaa aalatun tutakadu lilxuruub fatudfac fii asli xis qalcadda xaggeeda dambaa lagu dhufanaya madfac lagu gurayaa unbu ahaa marka manjani maxsinka qalcaddaa ay ka soo dareereen istoo dhan baan ogahay buuri oo wa duruuc qalabka dagaalka laga gashada halkaa yaala wa suyuuf seefano waynu ka helaynaa yashulu calaykum bihaa waxaa idinku sahlanaan doona fatxu baqiyati alxusuun qalcadaha kale oo dhan inaad furtaan marka hubkaa iyo madaafiicdaa heshaan qalcadaha kale inay furmaan way idiin sahlaysa fainakum idinku buu ihi haddaa muslimiinta tihiin tunsibuuna almanjaniiq nasaba yansibu tansibuuna almanjaniiq manjaniiqa madaafiicdaasa idin rakibi doontaan wa yadkulu rijaal ragguna waxay geli doonaan buuri nimankan meesha lagu weerarayaa taxta adubaabaat dubaabadaha hoostooda fayanqubuuna alxusuun qalcadaha ayay soo qodi doonaan fataftaxuhu min yowmig maalintaaba waad furi doontaa ah, markaas ah, saasuu ninkii ku taliyey markaynu manjaliiqaaye qaacadii bahashaa loo helo waxna waa lagu dhufan waa la dhex geliyo dabeedna saas faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nebigu wuxuu ku yihi lmoxamed ibnu maslama saxaabigaa waxa uu ku yidhi saucdi raayata qadan rajulan wallaahi inaan aroorta udhiibi doono buui calanka nin yuxibu llaha warasuulahu wayuxibaani ilahay iyo rasuulkiisa jecel isaguna jecel ilahay rasuulka ilahay rasuulku ninay jecel yihin isaguna ilahay rasuulka jecel baan calankan aroorta udhiibi doonaa meeshii mar haddii wiig la mari adkaatay bal nin kan bas iminka warka aynu ka hela kaxeeya oo colka horkaca oo fura ayaynu isu diyaarinaynaa inaynu helo aroorta buui arrinkii waa kanoo u adkaada muddaynu isku jirno rag baa inaga dhinto ku dhaawacmay oo waa mari laanahay bal nin meeshan calanka u qaado oo muftaaxu noqdo oo ilaahay rasuulku jeceliyi baynu u dhiibayna ninaa la yaqaana ninkaasu xayeysiiyey xaq baanu leeyahy fabaata almuhaajiruuna walansaaru kulluhum yatamanawnaha muhaajiriintii ansaartii baa baryey dhammaantood yatamanawnaha iyaga oo tamaniyaya maxay tamaniyayaan raayadii calankii nin waliba wuxuu leeyaha kuu dhiiba dee intaad u socotayba waaba intanbe wal adaad ilaahay iyo rasuulku kugu jeclaanayaan yaa kuu dhiiba xataa qaala cumar bnu khaaab cumar bnu khadaab baa xataa wuxuu yidhi maa tamanaytu alimaarata ilaa laylata idin imaarada maan tamaniiniyo madaxtinimo ilaa habeenkaa mooyaane ilaa laylata idin waa laylatuntiyo idin la geliye habeenka ah habeenkaasaani wallaahi yaa madax kaadhaya kol haddii nebigu ka markhaati kacay qofkaa in ilaahay rasuulku jeclaanaya isna uu jeceli meeshanna dee lagu ninkaas loogu duceeyey waryaa kaa dhiga falamaa kaana alad kolkii aroortii waagi baryey sa'ala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu dadka weydiiyey an ali bn can caliy bni abi aalib an ali nebi waan cali baan doonayaae me faqiila lahu inahu armad waxaa la yidhi wuu bakooraysan waa bakooraysmaana dabcan maaha inay booska ku banaysanayaane xanibayaane bakooraduna way jirtaa indhahaba waxba kama arkaynaay maba kala qaadi karayaba fa qaala wuxuu ihi man ya'tiihi bihi arrinkaa lai keeno halasoo qaada bu halasoo luudiyo walamaa jaaa markii uu cali yimi tafala fii caynayhi labada indhood buu candhuuf kaga tufay oo wuu u duceeyey fashafaahuma allah ilaahay baa indhihii u caafimaadiyey kaan lam yakun bihimaa shayun inaan saxarba ku dhicin baa la moodaa kaan lam yakun bihimaa shayun inaan wax cudurahoo taabtayba jirin baa la moodaayo had iyo jeer alcaafiya tajii qaliil qaliil baa la idhaha caafimaadku si yar yar buu yimaadaa halkan waxaa ka dhacday alcaafiyatu tajiiu faj'atan caafimaad mar keliya soo booday <laughs> ninkii indhuhu dam ahaayeene xafashada lahaayeen bay ka cadaadeen caanaha indhihiisa oo saasun dadkii usoo egay waa mucjisaadka rasuulka uma acdaahu raaya markiiba calanku u dhiibay markiiba u dhiibay sida dee kutubta xadiidka aada ku aragtay cali intuu farxay u marqaamay markii warkii loo sheegay uu arkay ducada nebigana ayuu dhan kastaba ha u dhacdo wuxuu ihi miyaan la dagaalamaa xataa yakuunuu milana ilaa ay sideenoo kale waa shahaadanayaan ilaa ay nooceenoo kale noqonayaan koobigeenna miyaan ku wadaao markaa nebigu waxau ihi maya deganaanshaha ku soco islaamka ugu yeedho waxa ilaahay uu ku waajibiye xaqiisa u sheeg waxaana uu nebigu u dhaartay wuxuu ihi ilaahay inuu nin keliya kugu soo hanuuniyo ayaa kaaga khayr badan geela cadcad macnaha inagu hidaayaynu doonayna halaag ma rabno dadku inuu hanuunaynu rabnaa dee haddii masalan adigu aad kaasoo kala dirayso toddoba cisho meesha ciidanka ku adkaatay markaad ninkaa dirayso waxaad odhan lahayd haaya ku hergis waxba ha ka reebi ayaad odhan lahayd laakiin nebigu wuxuu ihi inooma darra in la dilo inay hanuunaan baa inoo daran marka hadday hanuunaan wax walba taasaa kaaga faa'iido badan adig iyo ciddii kula socotaba sidaasuu nebigu ku yidhi hanuunkaa muhiimahoo la doonaya fatawajaha maca almuslimiina lilqisaal muslimiintiibuu horkacay sagaal daraadi wa hunaaka wajadu lyahuud yahuuddii bay la kulmeen mutajahiziina iyaga oo diyaar ah tajahusku waa iyagoo sidii ninkii la qabtay uu sheegay iyagoo maatidii iska saaray oo godkii ka soo baxay oo qalabkii dagaalka soo gashaday bay iska hor yimaadeen fa kharaja waxa soo baxay yahuudiyun yadlubu doonaya albiraad inuu meeshan kusoo kaajo faqatalahu caliyu kii cali baa dilay mid isagu soo yar baxayoo isiri bal meelahan xamaam wax kii cali baa dilay uma kharaja marxab ninkii marxab la odhan jira ee meesha ka madaxda ahaa ayaa soo baxay wa huwa ashjacu qowm qolada meesha joogtana isagaaba u geesisanaa oo ninkii warangalka u ahaabuu ahaa nindoorkii faalxaqahu birafiiqi rafiiqiisiibuu raaciyey saaxiibkii cali baa saaxiibkii raaciyey muuqaalka kolka alxaqahu wuxuu haleeshiyey rafiiqiisiibuu haleeshiyey macnaheedu waa maxay wuu raaciyey wey wuu dilay isagana laakiin sida dee qisadu ay maaragtay loo badan yahay ee sawaabka ahay waxa weeye in maxamed ibnu maslama ayaa dilay ee calima dilay laakiin mubaarasada ayuu baxay dee qisada wuu soo yar gaagaabiye oo mukhtasar kitaabku ninkan isagoo dhibilisanaya si awlqool ah ayuu halkan kasoo booday yuhuudigu afarayna wuu tirinaya waxa uu dhiirinayaa kuwa ka dambeeya yuhuudda ah waxa uu markaa afaraydiisii ka mid ahaa beydka odhanaya qad calimat khaybaru annii marxabu shaaki silaaxi baطlu mujarabu qad calimat khaybar nimanka reer khaybar waxay ogaadeen annii marxab inaan anigu ahay ninkii marxab la odhan jiray geesinimada lagu yaqaano shaaki silaax hubkiisuna hubkiisuna uu kala goyn jiray cadka iyo lafta babalun ee geesiga ahaa mujarabun ee la soo jiraray intaasuu israaciyey marka calaynaa isaguna hadduu intan soo diyaarsaday kaas mid golankafula buu udhiibay gabaygasoo golankafuul lama idhaahdo ka markaaba aada u jawaabteen hadda soo fikirin isaguna waxau hi ana aladii samatnii ummii xaydara klayt ااbti krih اmnhr fiihimuu bاkayl kayla tndr ana ladii samatnii ummi xaydr anigana hooyadee waxay igu magacowday libaax kalayt اlkaabaat oo k maaragtay shaashka badan kaymaha oo kale ah kalayt اlkaabaati karih اmnhr fiihimuu bاkayl kayla tndr galaankii islaanta sandaro laydhaaha galaankeedu weynaa sidii si galaan baan idinku miiti bui aniguna marka intaa la isweydaansaday baa dabeedna maxamed ibnu maslama ayaa yidhi cali oo iid ah ama nebigaaba codsiga u qadimay walaalkaybay shalay dileen oo aan ugu aarayaae ninkii walaalka ee shalay ay dileen nimankani ama maalintii dhaweyto ayaan doonaya inaan kaga arsaday kaa u weyn ee soo doobiyaya aniga halay daayo markaa isagaa kow kaga siiye fakharaja akuuhu yaasir marxab walaalkii oo yaasir la idhaabaa isna soo booday faqatalahu waxaa dilay azubayr bnu cawaam saxaabiga zubayr bnu cawaam la idhaahdo ayaa yaasirkiin yaasir eh, waa walaalkii marxab marxabkan meesha hayste walaalahay zubayr sida la ogsoon yahay safiya bintu cabdilmualib weeye hooyadii oo nebiga eedadiya meeshay maraysa islaantuna kolkuu zubayr soo dhaqaajiyey ayay tidhi alla hooye ka joog meesha ninkani iyuu ku qaarajinin markaa nebigu wuxuu hi isagaa insha allahu diliyo daah islaantii buu yala dhiiriyey isagaa dili doone daa buuri isudaa ragga ha kala joojini faqatalahu zubayr bn cawaam markaa zubayr baa qaarajiyey uma xamala almuslimuuna cala alyahuud nimankii yahuudda ahaa bay muslimiintu ku hinjiyeen xataa kashafuuhum can mawaaqifihim meeshii ay joogeen bay ka salabeeyeen wa tabacuuhum way raaceen xataa dakhaluu xisn way galeen qalcaddii muslimiintu bilquwati awood bay kaga dabagaleen wanhazama alcaddaa kuwii cadowga ahaana waxa u yaaceen ila alxisni aladii yaliih qalcadda tii kusii xigtay waa qalcado dhufays dhexe loo marayo oo iyadoo la arkayn laysaga kala gurman karayo dhexdooda markii tii laga saaray tii ku xigtay bay u gurmadeen wa huwa xismu shacab waa horaynu usoo marnay waa qalcaddii horeysay nabaah la odhanayay naacin baa la soo xoreeyey xismu shacbi oo kii dhexaabaa la maraya qalcaddii horeyse saddexda faraar lahayd keedii labaadba u yaaceen wahanima almuslimuuna min xisni naacim qalcaddaa u horeysa muslimiintu waxay ka qaniimaysteen katiiran min alkhubsi watamri wax fara badan oo kimis iyo timira ah. hal dee maaragtay saadkiisuba iska yaraa ayaa nimankani kumis iyo waxay saaday aada u dubeen ayaa meeshii laga helay in yar ka horna waxaa usoo cabanayay nebigoo sahaylaan ka cabanayay qabaa'ilka dagaalka ku jira mid ka mid a ah ayaa lahaa waktigiina uu dheeraaday sahaydiina waa naga gooday dee sahayda ilaahay suga buui maxayn isleenahay kubu yihi war bal horta ha loo qaybiyo uma tatabacu lyahuuda bay raacraaceen fii xisni shacb xisnu shacbi oo kan laftiisa ah ayay la dhex raaceen faqaatala canhu lyahuudu qitaalan shadiidan dagaal adag bay muslimiinta la galeen xataa rudda canhu lmuslimuun ilaa muslimiintii dib loo soo waabiyey alcadda labaad waqad marka muslimiintuna dhowr faraar bay u dagaalamayeen waqad sabata alxubaab ibn lmundir waman macahu xubaab ibnmundir iyo koox la socoto qayb ka dagaalamaya baa ku adkaysta waqaataluu qitaalan shadiida way dagaal adag bay la galeen xataa hazamuu alyahuud yahuuddii bay qalcaddaa ku jebiyeen fatabacuuhum way raaceen xataa iftataxuu calayhim alxes qalcaddii kale markaa iyadana fureen fawajaduu fiihi khanaa'ima kaiira min aacaam raashin fara badan bay ka heleen ila waa niman diyaaru ahaa inay muddo halkan joogaan faamara calayhi asalaatu wasalaam nebigu amar buu bixiyey munaadiyan mid dhawaaqayuu yihi warba dadka ka dhex dhawaaq muslimiinta ninkaasi yaquulu wuxuu leeyahay kuluu war dad iska cuno wixii hesheen waclifuu dawaabakum xoolaha aa wadataana calfiga siiya ilaan balkii iyo buunshihii iyo wax fara badan baa fardihii iyo xoolihii la maalaya kuwii la qalanayay meeshan loogu dhigay walaa ta'khuduu shay-an waxba ha qaadanina ee qof walooba afkuunu dhereg uma ina aladiina nhanzabuu kuwii ka jabay min haada alxesh qalcaddaa kuwii ka yaacay saaruu waxay u yaaceen ilaa xisni lqalca ilaa xisni qalla weli kii hore aan laga gudbin naacin iyo sacb ayay soo xoreeyeen oo marka qalla bay marayaan waa isla qalcaddii horraysay saddexda ayadu fa tabicahum almuslimuun muslimiintiiba haddana raacay waxaasaruuhum alaaata ayaam saddex maalmood bay halkaa ku joogeen xata stascaba calayhim fatxu ilaa ay ku adkaatay qalcaddaas eh, inay furaan macnaa tii u horraysaa weli la maraya saddexda ahay teedii u dambaysaa sii adkaatay maalinkii dambe wafi ywmi araabic maalinkii afraad intay halkan ku jireen weeye dallahum yahuudiyun mid yahuudiyabaa wuxuu tusiyey markuu arkay meesha in lagu jabay calaa jadaawili ilmaa gacankii biyaha allatii yastasqii yastaqii minha alyahuud yahuuddu ay biyaha ka cabayeen meeshii biyaha ay ka cabbayeen oo god waa kan gacanku meesha hoos mara halkaa biyuhu ay uga soo gelayeen halkii buu tusay famanacuuhaa canhu way ka celiyeen fakharajuu way baxeen waqaataluu qitaala shadiida aad bay u dagaalameen intahaa bihaziimatihim waxa uu keenay taas inay u yaacaan haddana u jabaan ilaa xusuuni shiq xisnu shiq waa kii labaad markaa ah. kii hore markay saddexdiisii ka baxeen bay kii labaad marayaan fatabicahum lmuslimuun muslimiintii baa markaa raacay wabada-uu bixisni ubay xisni ubayin xagga horunbaad kolba yaro eegeysaaye waa qalcadda labaad oo maaragtay laba ahayd keedii koobaad fakharaja ahlu kuwii ku jiraa dabadda usoo dareeray waqaataluu qitaalan shadiida aada ba u dagaalameen ablaa fiihi abu dujaana ablaa fiihi abu dujaana saxaabiga la yidhaahdo abu dujaana waxa uu muujiyey balaa'an xasanan imtixaan wanaagsan ama ubliya fiihi abu dujaana waa la imtixaanay balaa xasana imtixaan wanaagsan si wanaagsan buu u dagaalamay xataa tamakana min dukuuli xisni qalcadda gelideediibaa u suurowday canwatan si xooga buu ku galay wawajada almuslimuuna fiihi qalcaddaa labaad waxay muslimiintu ka heleen asaatan kaiiran wa mataacan waanaman asaatan kaiiran wicyad badan iyo mataac bagaash badan iyo khanaman ari iyo dacaaman raashin waxaasoo dhan baa meesha loogu tegay waharaba almunhazimuun kuwii jabay waxay ka yaaceen minhu qalcadanoo ilaa xisni lbari qalcadda albarina waxa weeyaan waa tii labaad teedii labaad wey qalcadda labaad oo shiq ahayd ayaa teedii koowaad laga soo gudbay teedii labaad fatamanacuu bihi ashadda atamanuc difaac bay ka galeen difaac adag wa kaana ahluhu ashadd alyahuud halkaa kuwa ku jira waxay ahayn yahuudda kuwa ugu daran ramyan binabl shiishka leebka walxijaarati dhagaxaanta manjaniiqa lagu soo tuurayo ayay aada u daran xataa asaaba rasuula allahi ilaa nebiga ay ku dhacdayba bacdu minhu waxa ay soo tuurayaan wax ka mid a fanasaba almuslimuuna muslimiintii waxay u taageen calayhi dushiisa almanjaniiq manjaniiqi ay xaggii hore kala soo baxeen bay u rakibteen fawaqaca wuxuu ku dhacay fii fawaqaca waxaa ku dhacay fii qalbi ahlihi arucbu dadkii halkaa ku jiray qalcaddii argagax badan baa ku dhaco waxay dha waa manaafiic bay wataanba xaggoodii baanay kala yimaadeen oo de waa kuwan kala soo baxay xagga hore waharabuu minhu way ka yaaceen min ayri canaain shadiid shadiid iyadoon dhibaato badan lagala kulmin min ayri canaa canagu waa dhibaatada dhibaato badan iyagoon taa lagala kulmin waay tii labaad teedii labaad marka shan midh baa laga dulbooday fawajada fiihi lmuslimuun qalcaddaa waxay ka heleen muslimiintu awaani lilyahuud wiciyad badan oo yahuuddu ay lahayd min naxaasin wa fakhaarin naxaas iyo fakhaar fakhaarkuna dee waxa weeye dherigii adkaa ama nagaxa ahaa ama dhoobada ahaa adu wixii wax lagu karsanayay ayaa halkaana lagu gaadhay faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxa uhi iksiluuha wadbakuu fiiha iska maydha wax ku karsada sababtuna waxay ti dee waxa ay ahaayeen wasak mararka qaarkood iyo khamri iyo marka halkaana waxaa laga faa'idaysanayaa kufaarta weelkooda in wax la yskaga cuni karo la iska se maydhayo marka madbakooda iyo gurigooda iyo la joogo iyo meelaha warshadahooda iyo waxaa waa la yska maydhi doonaaoo weelka waa la yska intifaacsan doonaa waxaa la diidayaa weelka maaha waa nijaas ku sugan uma tatabac almuslimuun muslimiintii baa sii raacraacay baqaaya alcadow cadowga intiisii hadhay ilaa xusuuni lkufayba qalcaddii saddexaad ee saddexda faraartii lahayd baa loo dhacay wabada-uu bixisni lqamuus waa saddexda tii soo horraysay bay ku bilacdeen faxasanuuhu cishriina laylata labaatan habeen bay gaar ka hayeen intoo laba geli kari waayey ayay tii u horraysay saddexda qalcadood tii u dambaysay saddexda faraarahay ayay teedii u horraysay labaatan habeen gaar ka hayeen uma fataxahu allahu calaa yadi cali bna abi aalib cali baa ilaahay u furay oo miftaax uga dhigay wa minhu halkaasaa subiyat safiya bintu xuyay ibnu akhtab gabadha magacaa laydhaa halkaasaa laga soo qabtay oo mni maaragtay ninkii meesha madaxda ka ahaabaa caruurtiisii ay ahayd inanta ayaa maaragtay halkaa laga soo qabtay subiyat sabyigu waa qofkoo lasoo qabto safiya bintu xuyay ibnu akhtab waa xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo meesha u guursadayba uma saara almuslimuun muslimiintii way socdeen lxisaani xisney alwadiix wasulali labadii qalcadood ee u dambeeyoo magacaa la odhan jiray ayay gaadh ka qabteen falam yuqaawim ahluhumaa ciddii deganayd ismay difaacin bal sallamuu way isdhiibeen ile way ogyihin wixii ka horreeyey in lasoo xoreeyo iyagu ay u dambeeyaan way isdhiibeen daalibiina xaqna dimaa'ihim iyagoo doonaya in dhiigooda la daayo xaqnigu waa ilaalinta aalibiina iyagoo doonaya xaqna dimaayihim bal inaan la dilin oo dhiigooda loo dhawro waar anagun iska kaayo daaybayda waxay ku gorgortameen in la daayo o wa an yakrujuu min ardi khaybar inay ka baxaan dhulkan khaybar bidaraariihim inay la baxaan caruurtooda laa yastaxibu iyadoonu kaxaqaadanaynin alwaaxidu minhu istixaabku waa iyadoonu la saaxiibay macnaa iyadoonu qofku qaadanaynin iyaga ka midihi ilaa sawban waaxidan calaa dahrihi maro qoroo dhabarka uu ku qaato mooyaane war meeshaa buuxda wax kale ka qaadan mayno caruurtayada iyo qof waliba hal maro oo degta uu ku qaato intaasaanu qaadan doonaa wixii maaragtay maala meesha yaalla iyo guryo beero idinku hada annaga iyo maatida iyo maramaro aanu isku asturno intaan oo daaya bay iyagaas xukumay faajaabahum rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilaa dalik kii buu nebigu ka aqbalay wahanima almuslimuuna min haabayni alxisnayn labadaa qalcadoode sideedii qalcadood u dambeeyey waxay ka qaniimadaysteen mi-ata dirc boqol dirac waa qalab aada u qaali ahaayo la ilaaliyo hubka la gashan jiray wa arbaci miati sayf iyo afar boqol oo seefood wa alfi romxin iyo kun waran wa khamsi mi-ati qawsin carabiya iyo shan boqol oo qaanso oo qaansadii carabiga ahaydee iyagu dee garanayeen shiishkeeda wajaduu waxay ka heleen muslimiintu labada qalcadood ee u dambeeyee wadaadadoodu ku jireen iyo madaxdu suxufan min atawraati kutubtii tawraat maktabadihii baa u yaalla iyo goobihii cilmiga ahayd macqalkii ugu dambeeyey bahay marka kutubtii tawraad bay ka heleen fasallamuuha liaalibiha liaalibiiha waxay u dhiibeen kuwii doonayay fasallamuuha kutubtaa waxay u dhiibeen muslimiintu liaalibiiha kuwii doonayay ayagu may odhanin sidii gaaladu samayn jireen markay muslimiinta ka adkaadaan aar inooga qaada kutubta inkastoo dee iyaga jahlihaye oo muslimiinta inay cawaraanna way doonayeen waxa kaloo ay doonayeen inay ka faaidaystaanna way doonayeen had iyo jeer maraajicda muslimiinta marka ay gaaladu jabiyaan muslimiinta way qaadan jireen oo qurduba meeshii la odhan jiray ee caasimada spain ee andalus caalamulislaami markii ay gaaladu ka faramurajiyeen christanku wixii ugu horreeyey rareen waxa ay ahayd maktabadii qurduba oo yurub markaa u weynay ayay rareen boqorkii faransiiska ayuu raray oo markaa isaga oo wixii ugu horreeyey u qaatay buu ahaa markii dambe muslimiintu ay jebiyeen ee ka adkaadeenna ninkii hogaaminaya waxa uu ku gorgorsamay in horta haddii la doonayo la nabadgeliyo ay soo celiyaan maktabadii ammaan hadday doonayaan iyo inay helaan markay maktabadii soo celiyeene qurdubo lagu soo celiyabaa dabeedna magaaltii la waa turaaska waa dhaxalka waa meelaha ugu qaadaysan fasallamuuha liaalibiha marka nebigu wuxuu u dhiibay ciddii doonaysa waar kutubtiinan tawraad qurta buuri annagu gubina mayno badana ku daadin mayno waxna ugama baahnin oo kitaab naga kaafiyu lahayna siiye qaatoo gurta waqad amara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu amar ku bixiyey biqatli kinaanata bni rabiic abi abilxuqayq ninka magacaa la laydhaha tirsimadu sidaa tahay kaasu yihi hala dilo liannahu ankara wuxuu diiday xuliya xuliya xuyay ibna akhtab ninka magacaa la idhaahdo xullidiis macnaha safiye aabaheed wey ninkan uu leeya nabigu hala dilo safiyadaasay wada joogeen dabeedna kolkii gabadhii iyadii lasoo qabtay baa ay tidhi buu ninkaa odaygii hayaa war dahabkeedii keen bu iyo aabbaheediy w markaasuu diiday khaarijiya bu lianna ankara uliy xuliya xuyay ibna akhtab waqad cahara calayha almuslimuun muslimiintuna way heleen markii dambe fawajaduu fiiha waxay xullidaa ka heleen macnaa ninkan xuyay la idhaahdaa gabadan nebi guursaday dhalay waxau ahaa ninkii eriyada haystee ka madaxda ahaa diin ahaan iyo madaxaanba marka ninkan kale kanaanuhuna gabadhiisuu qabay ninkiina waa kaa khaarajiye nebigu gabadhiina guursaday laisku cabaya meesha lastuima fawajaduu fiiha markii ay xullidaa heleen waxay ka heleen asaawira shuuliyaal badan wadamaarij iyo waxyaabo kaleo iyagana magacaa la idhaahdo khalaakil kuwii cagaha lagu xidhanayay quraada kuwii dhagaha la sulayey khawaatiimu dahab wixii faraha la gelinayey cuquud aljawaahir silsiladihii jawharta ahaa wazamarjad iyo kuwii iyaguna zamarjadkuna oo qayb jawharta ka mid a waayru dalik xulli aada u fara badan oo dee la ogaa waxay tahay oo malaayiin noqonaysa lacag ahaan ayuu qariyey tiibaa markaa daraaddeed loo dilay waana la helaa haada intaa weeye arrin buuri wladii waladiina kuwii istushhiduu min almuslimiina bikhaybar muslimiintii khaybar kaga shahiidee waxay ahaan khamsata cashara rajulan shan iyo toban mujaahid waqutila min alyahuudi halaaatun wa tiscuuna rajula yahuuddana saddex iyo sagaashan ayaa meeshaa lagu qaarajiyey wa fii hadihi qaswati dagaalkan isaga ah ahdad ixdaa nisaai lyahuud dumarkii yahuudda ee meesha la xoreeyey markii la sifeeyey mid ka midabaa ah nebiga waxay usoo hadiyeysay quraac waa iska dhudhum ah, markii hore maaragtay malaa waxyaabaha qaarkood baa kulba lagu tilmaamaa iminka wuxuuna macno diraacun weeye neef bay diraaca ah quraaca shaatin neef fadhi ah dhudhunkeed masmuumatin la suneeyey bay lirasuulilaahi usoo hadiyey laxbay soo shiishay markaasaa halkii uu nebigu cuni lahaaye duubiyadiiyo meeshaasay sun soo marisay neefay soo marisay qoladiina naga adkaatay idin casuumna waay fa akhada minhaa nebigu wuxuu qaatay madqatan hal mar buu cantuugay neefkii sunaysnaa uma lafadahaa wuu iska tufay xaysu culima waxaa la ogeysiiyey annahaa masmuumatun inay sunaysan sunaysantahy dhudhunka laftiisiibaa hadloo hadlo yihi nabi iska kay tuf waan sunaysanahay wasladii oo cantugay la hadashay markaasuu dabeetana iska tusay laakiin berigii uu isii dhimanaya waxa uu lahaa dhadhamadii sunta ahaydee khaybar iminkaan halkaa dhalxanaga ay kala goy wahaada inqiaacu abhari iminkay kala goysay wuui cunaa muddo waxay soo socotaba wa akala minhaa bishru bnu lbara saxaabiga magacaa la yidhaahdaa neefkaa isagu ka gaadhsiiye wax ka liqay famaata liwaktii kolkiiba uu dhintay waxtajaba rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu dhiig buu iska sii daayey oo suntii ka soo raacay wajii'a lahu bilmar'ati gabadhii baa loo keenay allatii facalat hadi alficla gabadhii waxaan samaysay baa loo keenay fasa'alahaa can sababi daalika maxaa sabab u ah buu kuu kalifay buui inaad neefaad samaysay ii keento fa waxay ku tihi qultu waxaan isku qanciyey in kaana nebiyan lan yadurahu hadduu nebiya dhibi maayo suni dili maysa baan bay tahy hadduu nebiy wain kaana kaadiban hadduu beenaalo yahayna araaxana allahu minhu allaha nooga raaxeeya hanaga dhig markaa facafa canha calayhi salaatu wasalaam nebigu uu iska cafiyey oo uu iska sii daayay habartaa iyada ah habar raggeedii la laayey xoolaheediina la qaatay dee muxuu ku fari qolyaha qaarkoodna waxay tilmaamaan inuu asxaabigaa ku dhintay daraaddii u qisaasay oo iyadiina uu maaragtay asxaabigaa qisaas uga fuliyey labada qowlba kutubu siira way sheegaan wuxuuna laga faa'iidaysanayaa un dee ina yuhuuddu mar walba rag iyo dumar boo cidee ku dir markay aragteen colkii la jabiyey iyona waxay tidhi meeluu ka soo fuur adiguna markaasay dabeedna neefkaa samaysay soo sunay marka halkaasaa meeshii khaybar la odhan jiray arrinkeedii kala tuurkaasi ku dambeeyey sidaasaa loo xoreeyey markii dambena qola qoladii ku hadhay buu nebigu yuhi beeraha ka shaqeeya mushqaayadda badh qaato wax soo saarkana idinkaa garanaya dadka uga soo saara saasaa lagu hawlgeliya wallahu aclam